alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira baabka laba boqol iyo sagaal iyo labaatan baabu istixbaabi sawmi lithnayni walkhamiis wuxuu u baab yahay maalinta isniinta iyo maalinta khamiista soonka la soomaya inuu mustaxab yaho la jeclaysanayo la sunnaynaayo ayuu u baab yahay xadiidka kun iyo laba boqol iyo saddex iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo afariyo toddobaatan can abi qataadata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam abi qataada waxa uu sheegay in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam su'ila la weydiiyey can sawmi yowmi lithnayni waalkhamiis nusakha qaarkoodna khamiista waa ku darayaan qaarna kuma darayaan marka nuskhadayda waa ku daraysaa khamiis waa ku daraysaa nuskhadaha qaarkoodna way ka reebaysaa marka jawaabta kolle waxa u ansaba markaan khamiistu la socon haddii labadaba markaa saxiix ahaan lahaa in la weydiiyeyna dee labadaba inuu wax ka sheegay noqon lahay saas aaweed waxaan ku kaaftoomaynaa nusakha qoraya isniinta keliya su'ila waxaa la weydiiyey can sawmi yowmi lithnayni maalinta isniinta soonka la soomayaa la su'aalay nebiga calayhi asalaatu wasalaam qaala wuxuu udhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam daalika kaasi waa maalinta isniintee yowmun wulidtu fiih waa maalintii lay dhalay waa maalintaan dhashay baa macnuhu u dhacaya wa yowmun waana maalintii laysoo saaray aw unzila calaya ama laygu soo dejiyey korkayga waxyiga fiihi maalintaa gudaheeda waa maalintii lay dhalay waana maalintii laysoo diray ama wuxuu yidhi waxyiga laygu soo dejiyey rawaahu muslim muslim ayaa xadiidka soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa maalinta isniinta in la soomo ayuu tilmaamayaa marka sababta loo soomaayo ayuu markaa xadiidkani markaa tilmaamayaa marka inay tahay maalintaasi maalintuu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam iyo maalintii loo waxyooday ama lasoo diray maalinta isniintu laba arrin bay kulansatay kow waa maalintuu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam mar labaadkana waa maalintii waxyiga lagu soo dejiyey ama lasoo diray oo rasuulka laga yeelay marka waxaa laga qaadanayaa yacni dhalashadiisii maalintaa inay dhacday waxyoodkii ilaahay u waxyoodayna inuu maalintaa dhacay oo ku bilaabmay waxyigu maalintaa inuu dhacay oo ku bilaabmay maalintii lasoo diray inay tahay marka majmuuca labadaa arrin maadaamay kulansatay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soomeeyey shay saddexaadna waa leedahoo xadiiska soo socdaa tilmaamayo oo acmaasha in la bandhigo marka waxaay noqonaysaa asbaabo kala duwan majmuucooda keensaday maalintaa inuu soomo nebigu calayhi salaatu wasalaam marka maalinta isniinta in la soomaa fadli baa ku jira waana sunne nebiguna ficil ahaan waa u sameeyey calayhi salaatu wasalaam waana markaa qowl ahaanna waa u sheegay marka sunna ficliya iyo sunna qowliya labadaba tahay asbaabta soonkeeduna waxa weeye waa in camalka maalintaa la bandhigo kow waa inuu maalintaa nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam laba waa inuu marka waxawe maalintaa la soo diray ama markaysaga nebi laga yeelay saddex yacni majmuuca umuurahaasoo dhan waxay keensanayaanoo sababayaan in marka waxawe la soomo ayay sababayaan marka waxawe nebigu ficil ahaan waa u sameeyey waa soomay waana booriyey soonka la soomaayo dadka qaarkood waxay yidhaahdaan markay ka hadlayaan habeenkii nebigu dhashay habeenkii habeenkii ayay aad ugu celceliyaan leylata almawlid leylata almawlid war nebigu habeenba ma dhalane maalin buu dhashay nebigu maalin ayuu dhashay daalika yowmun wulidtu fii nebigu habeen madow ma dhalane maalin cad buu dhashay xadiidka kun iyo saddex boqol iyo afar iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo shan iyo toddobaatan wacan abi hurayrata radia allaahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalama qaal abu hureyra wuxuu rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka soo wariyey inuu yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam tucradu alacmaalu acmaasha waa la bandhigayaa yowma alitnayn waalkhamiis maalinta isniinta iyo maalinta khamiista labadaa maalmood baa camalka ilaahay loo bandhigaa isagoo wax walba ilaahay uu og yahay oo wax ka qarsooni aanu jirin ayaa haddana acmaashaa loo bandhigayaa labadaa maalmood maalinta isniinta iyo maalinta khamiista fa uxibu an yucrada camalii wa ana saa'im rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa uxibu waxaan jeclahay an yucrada camalii camalkayga in la bandhigo wa ana saa'imun anigoo sooman in camalkayga la bandhigo ayaan jeclahay rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi ayaa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan tirmidina wuxuu yidhi waa xadiis xasana buu yidhi rawaahu muslimun muslimna waa soo wariyey bihayri dikri sawm muslimna waa soo wariyey iyadoo soonka sheegistiisa sheegisla'aantiisa uu ku lammaan yahay oo aan soonka la sheegin ayuu muslimna soo wariyey oo inta kale ka horraysa ayuu soo wariyey ha yeeshee markaa isagoo soonka la socdana culammadu waa quweeyeen bacdu ahlicilmi oo waxay yidhaahdeen waa sugan yahay sida imaamu tirmidiba u quweynaayo ayay culamo kalena markaa u quweeyeen oo sheekh albaanina ka mid yahay iyo culamo kaleba xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa laba maalmood camalka in la bandhigo labadaa maalmood waxay kala yihiin maalinta isniinta iyo maalinta khamiista ayay kala yihiin labadaba camalka ilaahay baa loo bandhigaa ilaahayna wax walba waa ogyahay wax ka qarsooni ma jiro iyadoo waxba ayna ka qarsoonayn ayaa haddana acmaasha loo bandhigayaa acmaasha loo bandhigaya nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaan jeclahay camalkayga in allah loo bandhigo aniga oo sooman in la bandhigaan jeclahay ruuxu markuu taaco ku jiro dee in waxa weeye taacada camalkiisa lagu bandhigo waa jecel yahay isagoo marka waxa weeye taaco ka maran iyo isagoo taaco ku sugan dee waa kala qiimo badantahy ma kala qiimo badan tahay waxaa laga qaadanayaa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista in la soomaa inay sunno tahay oo fiican tahay ayaa laga qaadanayaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam orah ahaan waa u booriyey ficil ahaanna waa u sameeyey xadiiska soo socda ayaa inoo tilmaamaya waayahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can caaishata radia alaahu canha qaalat imaamu tirmidi wuxuu caaisho ka soo wariyey inay tidhi kaana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray yataxaraa sawma alinayn waalkhamiis mid u qasdoo ku dadaala ayuu ahaa sawma alinayni maalinta isniinta soonka la soomaayo waalkhamiisi iyo maalinta khamiista soonka la soomaayo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u qasdi oo dooni jiray oo ku dadaali jiray rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi waa xadiis xasana weeyaan buu yidhi xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista in waxaweeye soonkeeda lagu dadaalo oo la soomo ayaa laga qaadanaya afdal ay yihiin oo weygii labadaa maalmood la soomo inay fiican tahay ayaa markaa laga qaadanayaa mustaxab tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam soomi jiray uuna ku dadaali jiray xikamka ku jirana ay ka mid tahay eh, in camalka la bandhigo oo ilaahay loo bandhigo isagoo ruuxu sooman waxay ka mid tahay waxyaalaha ku jira eh, marka waxaweyaan xikamka ah ayay marka ka mid tahay xadiidkaa hore mashaayikhda qaarkood baa waxay u deliishadeen in xaflad loo sameeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam goortuu dhashay waxaana yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiguu dhashay waa xusay oo wuxuu ku xusay soon ayuu ku xusay waa suumay maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam goortuu dhashay uu markaa sheegay soonkiina markaa uu soomay sababtana uu ku daray inuu maalintuu dhashay ay tahay waxaa laga qaadanayaa maalinta nebigu dhashay in la xusi karo waxay u jeedaanna wuxuu nebigu ku xusay waxaan ahayn in lagu xuso ayay marka uga jeedaan nebigu waa soomay iyaguna waxay doonayaan in markaa la yidhahdo casuumadaa la samayn karaa yacni waxa weeye markaa xafladaa la qaban karaa waa laysu imanayaa dabeed markaisagaa taasna weliba waxay ka dhigayaan shay qurbo oo wanaagsan inay tahay cidda samayn weyda ama markaysa markaa tidhahdo warniyo sunnada nebiga kuma sugnaa waabay dhaleecaynayaanba iyaday ogsoon yihiin soonka waxaan ahayn oo uu nebigu ku xusay inayna jirin soonkana may ahayn cillo mufrado oo keligeed keensatay iyada may ahayn ee waxay ahayd yacni jus'u cilla cilladii wax ka mida bay ahayd oo sababtu maxay ahayd laba sababood buu nebigu israaciyo isku cadfay daalika yowmun wulidtu fiihi wa yowmun bucistu aw unzila calaya fiih marka majmuuca labadaa arrin buu u sababeeyey labadii arrin bay shatri ka mida qaateen hadda waa jus'u cilla cillo dhammaystiranoo kulligeed inay wada keensatay ma aha ee majmuuca labada arrin baa keensaday ayaa xadiisku marka uu tilmaamaya mada uu sabab kale xadiis kale sheegay haddana labadan waa la kulmiyo waxaa laga dhigay laba isku lahan baa laga dhigay laba isku lahan baa laga dhigay marka majmuuca labada arrin baa keensataa macnuhu dhacaya adif ila daalik yacnii sunno tarki'ina waa jirtaayo waxyaalaha ay sheegayaan nebigu ma samayn calayhi salaatu wasalaam xafladaha la qabanaayo ijtimaacyada la imanaayo yani waxaweye casuumadaha la samaynayo yani waxaweyan waxyaalaha caynkaas ay yani samaynayaan yani waxaweye nebigu calayhi salaatu wasalaam ma samayn culammaduna waxay yidhaahdaan muxaqiqiinta ahi sida waxa uu nebigu sameeyey sunno u tahay baa wuxuu ka tegaynaa ay sunno u tahay oo sunna tarkiya jirta ya sunna tarkiya ayaa jirta oo a'immadu maxay ka qaateen imanka imaamu shaafici iyo jamaahiirtuba waxay ka qaateen oo ka deliishadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam istilaamka alruknayn alyamaaniyeyn in la istilaamo oo la taabto labada gowtine kacbada ee bari xiga ama xagga yaman xiga ee midna xajar aswadka ku jiro midna waxa weeye markaa koonfur bari ku sugan kaga sugan gowtinkaas in la taabtaa inay sunno taho xajar aswadka in la taabtaa waa sunni ama la dhunkadaa gowtinka kale ee markaa kacbada oo koonaha kale ee markaa koonfur bari xigana in la taabtaa waa sunne nebigaa taabtay calayhi salaatu wasalaam labada koonee xagga galbeed xigana nebigu ma taaban oo istilaamkuma samayn jamaahiiru ahlilcilmi maxay ka qaateen waxay ka qaateen labaduu nebigu taabtay in la taabtaa inay sunno tahay labaduu ka tegayna in laga tagaa inay sunno tahay loogama qiyaas qaadanayo lama odhanaayo labaduu ka tegee taaban waaye nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaannu u taabanaynaa qiyaasan aannu ka qiyaas qaadanayno labaduu taabtay saa la odhan maayo sidaa lama odhanayo markii asxaabta qaarkood ay sameeyeen koonayaasha galbeedna inay taabteen oo afarta koonaba wada taabteen sida mucaawiya oo kale xadiiska bukhaariga waatii cabdullahi bnu cabaas ku inkirayey oo uu yidhi waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu taabtay oo keliya labada gowtina bari xiga ayuu kacbada ka taabtay labada kale ma taaban mucaawiye wuxuu shay un min albeyti mahjuuran wax beytka ka mida lagama haajirayo lagama dheeraanayo markaasaa ibnu cabbaas wuxuu akhriyey isagoo deliishanaya aayadda laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka ilaahay waxay idinku sugnaatay ku dayasho wanaagsan halkaa markay maraysay mucaawiye waa isdhiibey halkaa markay maraysay mucaawiye waa isdhiibayoo yacni wuu aqbalay oo runtaa buu buuri imaamu shaafici muxuu yidhi wuxuu yidhi natabicu sunnata anabiyi sala allahu alayh wasalam ficlan aw tarkan sunnada nebigeennu raacaynaayo wuxuu sameeyey waa samaynaynaa wuxuu ka tegayna waa ka tegaynaa sidaasuu imaamu shaafici yidhi hadalka shaaficina waa soo naqlinaya xaafid ibnu xajar fatxulbaariga markuu xadiiskaa sharxayo istilaamka ku saabsan ee labada rukniga yamaaniyaankaah in la istilaamayo labada kalena aan la istilaamayn la taabanaynin markuu sharxayo xaafid ibnu xajar waa keenaya hadalka shaafici yacni waa ku keenaya sharaxa saxiixulbukhaariga fatxulbaariga waa ku keeniya marka yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam ashyaada ay sheegayaan waa ka tegoo ma samaynin kanna waa sameeyey shayguu sameeyey ma samaynayaan shay aanu samaynna waxay doonayaan inay sameeyaan oo yidhahdaan waxaan uga qiyaas qaadanaynaa yacni samaynta nebigu taa sameeyey ayaan uga qiyaas qaadanaynaa labaduna waa kala duwan yihin weliba markaysaga laba maalmood baa jira yowm sanawi iyo yowm yacni usbuuci ta uu nebigu soomay waa maxay waa alyowm اlisbuuci waa maalinta markaa wiiggii yani hal mar ka mida oo soo noqnoqonaysa oo sanadkii waxa weeye konton markaa yani goor ama koob iyo konton goor sannadii soo noqonaysa waa maalinta isniinta wiig kastay ku jirtaa ya wiig kasta ayay ku jirtaa konton wiig bay ka kooban yahay markaysaga markaa sannadda qamariga ahi waxaa raacaya afar maalmood oo marba markaysaga markaa yani xilli ku dhacaya marka konton waxa weeye isniinood ama koob iyo konton isniinood baa sanadkii ku jira koob iyo kontonkaa isniinood buu nebigu soomi jiray haddaynay ku beegmin markaysaa ciid ku beegmin ama ayaamu tashriiq aynay ku beegmin uu soomi jiray iyaguna waxa weeye waxay doonayaan inay maalinta sanawiga ah oo laga yaabo inaynay ku beegminba yacni isniinba aynay ku beegmin oo hadday doonto arbaca noqoto hadday doonto jimco noqoto ayay waxay leeyihin waa xusaynaa dee maalinta wax dikriya taa sanawiga ah nebigu uma samayn ta nebigu soomay waa maxay waa maalinta isniinta weeye bishu intay doonto ha noqoto bil kastana ha dhacdo taasuu nebigu soomi jiray ramadaan marka laga reebo koob iyo tobanka biloodee kale isniintaas waa soomi jiri waa soomi jiray wuxuu markaa iska ilaalin jiray uun ciidaynka ayaa la yska ilaalinaya iyo ayyaamu tashriiqa inta kale in la soomaa sunnay tahay yani acdaari hadday jirto markaysaga dee acdaartaanu markaa u soomi jirin acdaari hadday jirto acdaartaanu u jirin marka calaa kulli xaal maalinta sanawiga oo sannadii hal mar imanaysa oo ay dhici karto inaynay isninba ku beegmin ayaannu xusaynaa dee waxay noqonaysaa tuu nebigu markaa soomay ee aad doonaysaan inaad dariishataan iyo tan kale waxa weeye waa kala duwan yihiin isku mid ma aha isku mid ma aha ta kale waxa loo soomay dhalashada keliya ma ahee wax kalaa la socdoo raacay wax kalaa raacay ta kale qiyaaska lagama horgeynayo sunnada tarkiyada ah sidaa mucaawiyaba markuu waxaweyan yani istilaamay labada rukniya xagga galbeed xiga yacni aan loogu sallimin xagguu ka qaatay istilaamka wuxuusiiye taasba haddii la taabtay tan in la taabtaana waa fiican tahay ama cillada uu deliishado ku saabsan wax beydka ka mida ah lagama haajiraayo waxaa la odhanayaa in la istilaami waayo la taaban waayey hijraan laga haajiray maaha lagama haajirin kacbada kale inta kale aan la taabanba miyaa laga haajiray maya yacni taabashada la taabanayo litacabud baa loo taabanaya inta aan la taabanoo laynoo sunnayn in la taabtana macnaheedu maaha in laga haajiray maaha ee sunnadii nebigaa la raacayaayo yacnii ficilkii nebigaa lagu dayanaya sida allahba u yidhi laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana rasuulka ilaahay waxaa ku sugan ku dayasha wanaagsan ta kale nebigu soom buu ku xusay soo maaha soonkii kumay xusina wax kaley ku xuseen bal waxay ka dhigteenba ciid bay ka dhigteen dadka qaarkood agtooda ciid baabay ka tahay maalinta markaysagaa nebigu dhashay agtooda waxay ka tahay ciid ilaa mashaayikhda qaarkood ay gaadheen inay yidhaahdaan sida ciidda in la soomaa aynay u bannaanayn ayaa maalinta nebigu dhashayna in la soomaa aynay u bannaanayn qaar bay halkaa la gaadhay qoruu nebiga calayhi salaatu wasalaam maalintuu dhashay waa soomaye marka usbuuciga ahayd ee isniinta ahayd yana waxay leeyihiinba bacdi waxay leeyihiin in la soomaa ma ahoo waa maalin ciida weeye waa in waa cunitaanka iyo cabbitaanka iyo marka waa in lala yimaadaayo maalintaa markaa markaa shayga nebiga ku xusay wax ku lidiya bay doonayaan inay kuba xusaanba maalintii wiiggana way ka leexdeene maalintii sanawiga u leexdeen maalinta sanawigana markaysaa aya dikrinoo nebigu u sameeyey ma jiro ya xataa waxa weeye sida aan loo yani marka loogu dadaali jiro waxaa caddaynaya khilaafka laysku khilaafay maalintuu dhashay imisay taariikhdu ahayd rabiiculawal ha ahaato laakiin rabiiculawal imisay ka ahayd ma labiyo tobankii ahayd ma sagaalkii bay ahayd ma siddeeddii bay ahayd tiradu imisay ahayd yani ikhtilaafaad baa ku dhacay culamada isku khilaafeen haddii ictinaaq gaar iyo dadaal gaara ah lagu samayn lahaana laskuma khilaafeen layskuma khilaafeen calaa kulli xaal taas xuja uguma jirto yani nebigu calayhi salaatu wasalaam in lagu daydo weeye cidda marka waxa weeye la timi oo soo darisiisay maalintaa sanawiga ah in marka mawsim laga dhigto oo marka la xuso oo xaflada la sameeyo waxay ahaayeen dad lunsan bay ahaayeen wax nebigu sameeyey ma aha wax saxaabadii sameeyeen ma aha wax taabiciintii sameeyeen ma aha wax atbaacu taabiciintii sameeyeen ma aha waxa a'immadii hore ee marka waxaan yani qarniyada hore ay sameeyeen ma aha cidda ugu horraysa la timi waa nimankii lunsanaa ee faatimiyiinta la odhan jiray ayaa markaisagaa la yimi oo markaa ugu horreeyeoo sameeyey kuwaasaa marka ugu horreeyey oo sameeyey qaarkood baa waxay odhanayaan waxa ugu horreeyey yacni marka boqor yani irbil meesha la yidhahdo ku sugnaa yacni marka ayaa ugu horreeyo markiisa waxa la yimi boqorkaasina lix boqol iyo dheeraadkii buu yimi dee waxaa ka horreeyey faatimiyiinta wax marka hortii la sameeyey oo marka uu soo nooleeyey unbay noqonaysaa ee kii awalkii sameeyey ma aha waxaan saddexdii qarnii horeba samaynin yacni siday u noqotay markaysaga shay qurbo oo wanaagsan ay u noqotay sidee bay u noqotay nimanka faatimiyiinta oo lunsanaa ayaa markaysaga ugu horreeyey oo la yimi mawlid kaloo keliyana may samaynayn mawaalid badan bay sameeyeen mawlidyo badan bay sameeyeen ilaa lix mawlid bay sameeyeen nebiga mawlid bay u sameeyeen cali mid bay u sameeyeen xasan mid bay u sameeyeen xuseen mid bay u sameeyeen yacni faatima mid bay u sameeyeen boqorka markaa jirana mid bay u sameeyeen yani mawaalidda noocaasay sameeyeen mawaalidyada caynkaasa ayay ku kaceen culammaduna markaysa marka aad iyo aad bay u sheegeen nimanka qabaa'ixdooda iyo xumaantooda aad iyo aad bay uga warrameen ibnu kasiirku kitaabkiisa albidaaya walnihaaya taariikhda ah waa kaga warramaya qabaa'ixdooda iyo fadaa'ixda ay la yimaadeenna waa ka warramayaa iyo waxyaalahay markaa samayn jireen yacni waxa weeye niman kufriyaadka markaysa markaa yacni gaalnimada iyo kufriyaadka iyo xumaanaha ay samaynayaan aad iyo aad ay u fara badnayd ayay markaysa waxaan ahayd ilaa qaarkood ay gaadheen markay khudbadaynayaan aba kii mawlidka markaa mawlidada sameeyey baan filaya inuu ahaaye alxaakimu biamrillah kii isku magacaabay ee ka mid ahaa waxa weeye markaa faatimiinta ka mid ahaa marka uu khudbadaynaayo wuxuu odhan jiray markaysaa magacayga markaan soo qaadaba inay i yani saasuu odhan jiray yani marka wuxuu ay ka warramayaan culammadu qaba'ix fara badan ya qaba'ix badan bay ka warramayaan oo ayna markaasi ku sugnaayeen ilaa a'immada qaarkood ay yidhaahdeen daahiruhum alrafdu wa baatinuhum alkufru korka waxay muujisanayaan raafidinimo inay rawaafid yihiin niman shiico raafida ah bay daahirka ka muujisanayaan laakiin baatinkooduna waa kufr iyo zandaqo ya yacani waxyaalaha noocaasina waa ka soo baxayeen wuxuu odhanayaa nebiyada ayay caayi jireen waxyaalo badan bay sheegayaan yani marka culamada ay ka tilmaameen marka asalka uu ka soo jeedaa waa halkaas weyi malikul irbil waa ka dambeeya oo dee sunnada noocaasa nimankaasi bilaabeen ayuunbuu soo nooleeyey laysa ila maaha kii ugu horreeyey sameeyey ma waxaa la yaab leh inay qaarkood u sameeyeen axaadiis been abuura axaadiis been abuura inay u sameeyeen qaar baa waxay qoreen nebiga ayaa mawlidka sidan ka yidhi abubakar baa sidan ka yidhi cumar baa sidan ka yidhi cuhmaan baa sidan ka yidhi cali baa sidan ka yidhi axaadiis iyo aahaar baa loo sameeyey ay yidhahdeen nebigu wuxuu yidhi man cadama mawlidii kaana macii fi ljanna ama yani waxaweye kii mawlidkayga weyneeya jannada ayuu markaa la jirkayga gelayaa iyo man anfaqa fii mawlidi dirhaman kii markaysaga mawlidkayga dirham ku bixiya saa iyo saas u leeyi oo u shafeeca qaaday miyuu tilmaamay waxaas waa akaadiib been rasaaisha marka waxa weeye yani cabdullaahi qudubi ee uu ururiye nasrulmu'miniinka iyo kuwa ku laran waxyaalaha noocaasay soo naqlinayaan waxaa la yaab leh in yar ka hor buu wuxuu odhanayaa meesha uu ku sheegaayo meliku irbil oo qarnigii lixaad ahaa ayaa ciddii ugu horraysay bilowday tahay haddana in yar dabadeed buu odhanayaa nebigaa sidan ka yidhi abubakar baa sidan ka yidhi cumar baa sidan ka yidhi cuhmaan baa sidan ka yidhi cali baa sidan ka yidhi rasaaisha waxaa lagu daabacay masar baa lagu daabacay wakhti hore waan hayaa kitaabka kii daabacayey baa markaysaa la yaabay mougti waa nin dee shilmu isagu qaadanaya yani shilimo ayuunbuu qaadanayaa waxii loo dhiibaba waa daabacaya markaasuu wuxuu la yaabay waxa ku qoran markaasuu xaggan haamishkee dhacalkanbu wuxuu ku qoray macquul ma aha nebigu inu isla yidhahdo waa kaysitaan laftiisa ku taala waxyaalaha noocaasi calaa kulli xaal waa akaadiib in lagu kadsooma ma aha baabka baabu istixbaabi sawmi alaaati ayaamin min kulli shahrin saddex maalmood soonka la soomaayo in la jeclaystay ayuu u baab yahay min kulli shahrin bil kasta in laga soomaa saddex maalmood inay sunno tahay ayuu u baab yahay walafdalu sawmuha fi layaami albiid walafdalu sida fadliga badan lihi sawmuha waa in saddexdaa maalmood soomo fi alayaami albiid maalmaha dayuxu cad yahay oo buuxo maalmaha inuu soomaa inay afdal tahay weeyi sida fadliga badan lihi waa inuu soomo yani maalmaha u aadka u cadyahay buuxo wa hiya ahaalisa cashara walraabica cashara waalkhamisa cashar waana maalinta saddexiyo tobnaad iyo maalinta afariyo tobnaad iyo maalinta shaniyo tobnaad waa saddexdaa maalmood wa qiila ahaaniya cashara waalhaalisa cashara waalraabic cashar waxaa kaloo la yidhi ayaamulbiidku waxa weeye waa maalinta labiyo tobnaad iyo maalinta saddexiyo tobnaad iyo maalinta afariyo tobnaad laba qowl baa ku jira ayaamu lbiid ha la soomo ama ayaamu lbiid ayaa markaa la soomi jiray marka la yidhaahdo keebay ku dhacays maalmahan markaa dayaxu aadka u cadyahay inay tahay garana habeenadeeda aadka u cadyahay ee u buuxo marka ma saddexiyo tobankaa laga bilaabaya oo saddexiyo toban iyo afariyo toban iyo shaniyo toban mise waxaa laga bilaabayaa labiyo tobanka waa labiyo tobanka iyo saddexiyo tobanka iyo afariyo tobanka laba qowl baa ku jira wasaxiixu lmashhuuru huwa alwal ka saxiixa ah qowlka saxiixa caankaah waxa weeye waa ka hore wey oo waa inay saddexiyo tobankiiyo afariyo tobankiiyo shaniyo tobanka tahay maalmaha in la soomaa inay afdal tahay weeyaan xadiiska kuniyo laba boqol iyo lixiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo toddobiyo toddobaatan wa abi hurayrata radia allaahu canhu qaala awsaanii khaliilii sala allahu alayh wasalam bihalaa bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra qaala inuu yidhi awsaanii khaliilii waxaa ii dardaarmay khaliilkaygii kii aan aadka u jeclaabaa ii dardaarmay sala allahu alayh wasalam rasuulka ah bialaain saddex buu iigu dardaarmay siyaami alaaati ayaamin min kulli shahrin wuxuu ii dardaarmay bisiyaami alaaati ayaamin alaaska ka beddelo saddex maalmood soonka aan soomo ayuu ii dardaarmay min kulli shahrin bil kasta aan ka soomo bil kasta inaan saddex maalmood ka soomo ayuu ii dardaarmay wa rakcatay duxa labada ragcadood ee sunnaha ee duxadana waa ii dardaarmay ee goorta barqada ay tahay la tukado wa an utira qabla an anaam wuxuu kaloo ii dardaarmay inaan witriyaysto intaanan seexan ka hor hurdada ka hor inaan witriyaysto oo salaada ragcaadkeedu aynay isku buuxin ee waxaweeye ragcada ah ama saddex ragcadood ah iyo wax la mida inaan tukado tiradu aynay isku buuxin tiradii markay laba tahay iyo afar iyo waa tiro isku buuxda laakiin tiradu markay kala dhiman tahay oo kisi ay tahay ayaa waxaa la odhanaya witri baa laodhanaya marka ragcaddii witri waa tahay saddexdu waa tahay shantu waa tahay toddobadu waa tahay sagaalku waa yihiin waa witri waa tiro aan isku buuxin waa tiro haddii laba loo qaybiyo eber soo baxayo iyadoo cacab ayna gelin iyadoo cacab ayna gelin inaan witriyaystana waa ii dardaarmay qabla an anaam intaanan seexan ka hor muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa abu hurayra inuu yidhi waxay ii dardaarmay khaliilii oo nebiga uu ku itlaaqay inuu khaliilkiisii yahay khaliilna waxaa laga keenay min alkhulla khullada waxaa la yidhahdaa jacaylka aadka u xeeldheer ee aad yo aad u miisaanka badan ayaa khullada la yidhaahdaa jacayl oo dhan khaliilnimo ma aha waa jacayl khaas ah oo aad markaa u miisaan badan wey haddaba waxaa jirta nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi inii abra'u ila allahi an yakuuna lii minkum khaliil ya ilaahay baan uga beri noqonayaa inuu khaliil iiga kiin mid ahaado midaan khaliil ka dhigtaa waxaa kale uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam low kuntu muttakhidan axadan min ummatii khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliila walaakina allaha attakhadanii khaliilan kama ittakhada ibraahiima khaliila axad ummaddayda ka mida ah, haddaan markaa khaliil ka dhiganaayo abubakar baan ka dhigan lahaa abubakar ayaan ka dhigan lahaa ha yeeshee allah baa khaliil iga dhigtay siduu ibraahiimba khaliil uga dhigto anna khaliil iga dhigtay ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaba waxaa dhacday asxaabta qaarkood inay yidhaahdeen khaliilkaygii baa sidaa ii dardaarmay ama igu yidhi iyagoo nebiga uga jeeda sida abu hurayra u yidhaha saxaabo kalena u isticmaaleen tacbiirka noocaasa u isticmaaleen see loo kulminaya waxaa la odhanayaa yacni tuu nebigu ka beri noqday waxa weeye khaliil isagu inuu ka dhigto cid ummaddiisa ka mid a oo jacaylka heerkaa gaadhsiisan uu jeclaado darajatulkhulla jacayl gaadhsiisan inuu jeclaado axad ummaddiisa ka mid a taasuu nebigu ka beri noqday laakiin cid ummadda ka midi inay nebiga khaliil ka dhigato oo iyagu jacayl baaliga ay jeclaadaan jacayl gaadhsiisan darajatulkhulla taa nebigu ma diidin taa nebigu ma diidin marka labadu waa kala duwantah ta uu ka beri noqday uuna yidhi waxa weeye markaa cid yacni ummaddayda ka mid a ah haddaan ka yeelan lahaa waanaan ka yeelanayna abubakar baan ka yeelan lahaa laakiin waxaan uga yeelan waayey dee allah baa khaliil iga dhigtay taas marka waxa weeye waa inuu nebigu tarafkiisa isagu khaliil ka dhigto cid ummaddiisa ka mid a ah, taasaa la diidayaa ta marka waxa weeye la ogol yahayna waa maxay ee saxaabadu isticmaalayaan waa iyagu cindigooda inay khaliil ka dhigtaan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo jacayl baaliga ay jeclaadaan jacayl darajatulkhulla gaadhsiisan inay nebiga jeclaadaan taas ayaa marka waxa weeye saxaabadu ay isticmaalayaan oo sheegayaan tacbiirka khaliili markay leeyihiin ee nebiga khaliil naga dhigtay ugama jeedaane annagaa ka dhiganay u jeedaan nebigu calayhi salaatu wasalaam abuu hureyre wuxuu u dardaarmay saddex shay kow wuxuu u dardaarmay bil kasta inuu saddex maalmood ka soomo ayuu u dardaarmay laba wuxuu kale u dardaarmay labada ragcadood ee duxada inuu tukado duxada laba ugu yar laakiin ka badanna waa la tukadaa afar buu qofku tukan karaa lix buu tukan karaa sideed buu tukan karaa yani waxa weeye marka intani waa qadarka ugu yar salaatu duxa ugu yar marka dee intaa ha ka tegin buu leeyahy labada ragcadood horta ha ka tegin cala alaqali labada ragcadood waa kaale ragcatayi duxa iyo inuu witriyaysto intaanu seexan ka hor afdal waxaa soo dhowaadka in la witriyaysto laakiin qofku hadduu ka baqo ama yacni u is yidhaahdo hadhow armaa waagu kaa dilaaca oo aad markaa toosi weydaa waxa fiican inuu markaa sii witriyeysto intaanu seexan ka hor waa ixtiyaad iyo waxa weeye markaa xasmi yacni witri la'aan si aanu markaa witriga u gefin oo witrigii u seegin ayuu markaa intaanu seexan ka hor ayuu witriyeysanaya ayeeshee hadduu markaysaga u badinayo inuu kacaayo oo uu sidaa ku rajo badan yahay xaaladda caynkaasa inuu dib dhigto ayaa habboon oo waxa weeye uu soo dhowaad ka wejriyaysto saasaa afdal ah saasaa afdal ah xadiidka kun iyo laba boqol iyo toddobiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatan wa can abi dardaai radia allaahu canhu qaala awsaanii xabiibii sala allahu aleyh wasalam bihalaa abi dardaa waxau yidhi saxaabiga la yidhaahdaa xabiibkaygii kii aan jeclaa maxbuubii kaan jeclaabaa ii dardaarmay bialaain saddex buu ii dardaarmay saddexdaasoo lan adcahunna maa cishtu aanan ka tegaynin intaan noolahay ay muddata cayshi bisiyaami halaaati ayaamin wuxuu ii dardaarmay ka bedelo waa badelu mufasal min mujmal ya macduudka cadadka laga beddelaya bisiyaami alaaati ayaamin saddex maalmood soonkoodu ii dardaarmay aan soomo min kulli shahrin bil kasta aan ka soomo yacnii bil kastoo ramadaan ka soo hadhay saddex maalmood inaan ka soomo ayuu markaa ii dardaarmay wa salaati duxaa salaadda markaa barqada la tukadee sunnahaana waa ii dardaarmay wa bianlaa anaama xataa uutira iyo inaanan seexan ilaa aan witriyeesto taana waa ii dardaarmay rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey waa saddexdii xadiiska abu hureyre sheegayaan abu hureyre u dardaarmuu nebigu calayhi salaatu wasalaam abi dardaana u dardaarmay hal shakhsi nebigu wuxuu u dardaarmaa waxay ka dhigantay ummaddo dhan inuu u dardaarmay inamaa qawlii limra'atin waaxida ka qawlii limi'ati imra'a nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof dumaroo qura hadalkan ku idhaahdaa waxay ka dhigan tahay boqol dumara hadalkan ku idhi bay ka dhigan tahay saas aaweed ba ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam shaqsi keliya kula khitaabay cumuum baa laga qaadanayaa oo shakhsiga kuma gaara yani bacdu ahlicilmi qaacido caynkaasay qabaan oo usuul fiqiga ay ku taqriiriyaan ay ku taqriiriyaan markaan qofka lala wadaagaynin mukhaatabada wax ka ziyaada ah waa in lagu daraa siduu ku yidhi saxaabigii uu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam daxi bihi walan tujzi'a can axadin bacdak neef yaroo da'dii markaysaga lagu udxiyaysanayay aan gaadhin ya ayaa markaa nebiga la weydiinaya wax kale ma haya kama uu ku udxiyaystaa neefkaa yaree markaysa marka waxaan yani iska maqasha ah ama iska yani yare baraarka ah marka si udaxi bihi ku udxayso marka intaa kuma dayn muxuu raaciyey walan tujzi'a can axadin bacdak cid adiga kaa dambaysa ka gudi mayso marka daxi bihii oo isaga lagula khitaabay shakhsigaas haddii takhsiis laga qaadanayo lama raaciyeen walan tujzi can axadin bacdak cid kaa dambayse ka gudmaysa lama raaciyeen raacinta la raaciyey waxay ku tusinaysaa takhsiiska waxaa faa'iidey cibaarada dambe ayaa faa'idaysay calaa kulli xaal sida abu hureyre uu nebigu u dardaarmay calayhi salaatu wasalaam waxay ka dhigan tahay saxaabada inuu wada dardaarmay ayay ka dhigan laakiin adilo kalu ku sheegay xagga witriga in marka waxa weyaan afdal ay tahay soo dhowaadka in la sameeyo yani saas yadaa uu ku tilmaamay saas yada ah uu ku tilmaamay waxaa kaloo laga qaadanayaa siduu markaa abudardaa ugu dadaalayey dardaaranka nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu fuliyo oo uu markaa ku sugnaado oo wuxuu yidhi marka waxaa weeye lan adcahunna maa cishtu kama tegaayo intaan noolahay ka tegi maayo yacni waa daa'imaya mudaawamaan la imanaya taasna waxaa laga qaadanayaa sida marka waxaa weeye nuxariiska ugu ahaa cibaadadae ugu dadaalaayey ayaa markaa laga qaadanayaa xadiidka kun iyo laba boqol iyo siddeed iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatan wacan cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bni camrin waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi sawmu halaaثati ayaamin min kulli shahr saddex maalmood soonka la soomaayo saddexdaa maalmoodoo bil kasta ka mid a ah, sawmu dahri kullih waa wakhtigo dhan oo la soomay yacni sanadkao dhan oo la soomay weeye fadli ahaan saasay ka dhiganta mutafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqeen marka saddexa maalmoodba waxaa loo jeedaa saddex maalmood oo khaas ah oo ayaamulbiid ah mise waxaweye saddex kasta waa ku xasilays inay ayaamulbiidkii ku rumoobayso shaki kuma jiro waa saddex maalmood oo la soomay oo weliba fadiilo khaasa leh oo daliil gaari ku soo arooray Eh, laakiin saddex maalmood oo kaleo aan saddexdan ahayn ma dhici kartaa fadiiladii in lagu helo jawaabta waxay noqonaysaa haa saynu arki doonno xadiis kaloo tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam bishoo dhan inuu saddexda ka soomi jiray marba xilli xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa min kulli shahrin marka hadda lama xadidin xadiidkani waa mutlaq waa sii daysanyi waa sii daysanyi marka waxaa inoo sii caddaynaya xadiidka caaisha ee tilmaamaya inuu bishoo dhan u ka soomi jiray waa xadiskan inugu xigay xadiiska mucaada ayaa inoo sii caddaynaya marka calaa kulli xaal hadday saddexdaasi noqdaan ayaamulbiidkii waa sida fiican ee afdalka ah haddaynay noqonna fadiilada xadiidkani sheegaya waa lagu helayaa saddex maalmoodoo kasta oo bisha laga soomay haddii koob iyo tobanka markaa bilood ee aan ramadaan ahayn mid walba saddex laga soomo xilli kastaba ha la soome ayaamulbiid ha ku dhacdo ama yaynay ku dhicin waxay noqonaysaa fadiilada xadiidku sheegaayo in lagu helaayo oo sawmu dahri ay ka dhiganta sawmu dahrina waxaa loo jeedaa sannado dhanoo la soomay ka dhiganta waayo alxasanatu bicashri amhaaliha saddexdii marka toban lagu dhufto waxay noqonaysaa soddon bay noqonaysaa marka kaannahu in bishiiba la soomay ayay xagga fadli ahaan u dhigmaysa xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa an mucaadat alcadawiyati anaha sa'alat caaishata radia allahu canha a kana sala allahu aleyh waslm yasuumu min kulli shahrin alaaata ayaam mucaada gabadha la yidhaahdo oo taabiciyadda ahi waxay weydiisay caaisha radia allahu canha akaana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam ma ahaan jiray rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yasuumu mid sooma ma ahaan jiray min kulli shahrin bil kasta mid sooma ma ahaan jiray alaasata ayaam saddex maalmood mid sooma ma ahaan jiray bil kasta qaalat waxay tidhi nacam haa waa ahaan jiray mid sooma bil kasta mid saddex maalmood ka sooma waa ahaan jiray caaisha u jawaabtay faqultu waxaan ku idhi mucaada odhanays min ayi shahri kaana yasuum bisha xaggee buu ka soomi jiray ma xagga dhexe ma xagga marka hore ma xagga dambe ma xagga ayaamulbiidka ma maalmo kale min ayi shahri kaana yasuum bisha xaggee buu ka soomi jiray qaalat waxay tidhi caaisha lam yakun yubaalii min ayi shahri yasuum lam yakun ma ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam yubaalii mid u aaba yeela min ayi shahri yasuum bisha xaggee buu ka soomayaa yacnii uma aaba yeeli jirin bimacnaa waxa weeye marba meeshii u suuro gasha ayuu ka soomaya waxaa dhici karta ayaamulbiidkii inuu wakhtiyada qaarkood kaga beegmo ama safar ama markaysa waxaan yani markaa ama yani mashquul kale inuu kaga beegmaa laga yaabaa dabeed wuxuu soomi jiray xilli kaluu soomi jiray marka mar wuxuu soomi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam bisha awalkeeda mar dhexdeeda mar waxa weye aakhirkeeda marka goorta uu ka soomaayo iyo xilliga uu ka soomaayo bisha uma aaba yeeli jirin ee xilligii u suuro galaba ee u fududaada ayuu soomi jiray rawaahu muslim xadiidka muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa bil kasta in saddex maalmood laga soomaa walow ayaamulbiid bayaynay noqone inay tahay markaa mid mashruuca inay tahay fadlina ku jiro afdal ay tahay nebiguna sameeyey calayhi salaatu wasalaam saasaa laga qaadanaya laakiin ayaamulbiid hadday sii noqotona way ka sii fiican tahay hada axsan waa ka fiican tahay hadday adkaato in ayaamulbiidka la soomo saddex maalmood oo kale in la soomo bisha ka mid a inay fiican tahay ayaa laga qaadanayaa fadiilada marka caamkaana lagu helayo nabiguna calayhi salaatu wasalaam qawlan wa ficlan waa u sunneeyey markaa soonkaa saddex maalmood la soomaayo in waxaweeye markaa odhah ahaanna u ammaanay oo fadiiladeeda sheegay ficil ahaanna u sameeyey markaa sunno qawliye mid ficliye labadaba tahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wacan abi darin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi idaa sumta min ashahri alaaan haddaad markaa soonto bimacnaa doonto inaad soonto waxaa loo jeedaa doonis baa laga tilmaamaya idaa sumta ay idaa aradta an tasuuma haddaad doonto inaad soonto min ashahri bisha aad ka soonto alaaan saddex maalmood fa sum waxaad soontaa alaaa casharata saddex iyo tobanka wa arbaca casharata iyo afar iyo tobanka wa hamsa casharata iyo shan iyo tobanka yani saddexdaa maalmood soon rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey waqaala qaala xadiiun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasan ah waa xadiis xasana buu xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa haddaad kollayba saddex soomayso saddexdaa maalmood soon marka saddexda ayaamulbiidka in la soomaa waa afdal waa sii fadli badan yihiin waa sii fadli badan yihiin marka waxa weeye in marka la fadilaayo saddexdan inay noqoto kollayba haddaad saddex soomayso taasna waa laga qaadanaya xadiidka oo saddexdan ay sii fadli badan yihiin laakiin fadiilada caamka ah oo sawmu dahri kullihi marka waxaweye kolleyba waxay ku xasilaysaa saddex kasta waa ku xasilaysa laakiin inay sii kala fadli badan tahay waa jirtaa oo saddexda in laga dhigo saddexa ayaamulbiidka in laga dhigaa inay sii fiican tahay waa sida markaa fiican weeye xadiiska can qataadata bni milxaan radia allaahu canhu qaala kana rasuul sala allahu aleyh wasalam ya'muruna bisiyaami bisiyaami ayaami albiid qataada waxau yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yaamurna midna amre ayuu ahaan jiray eh, bisiyaami ayaami albiid ayaamaha ayaamulbiidka la yidhaahdo soonka la sooma ayuuna amri jiray ayuuna amri jiray amarkan waxaa loo jeedaa amru istixbaab wuxuuna amri jiray yacni amra istixbaab amar la sunnaynaayo bisiyaami ayaami albiid ayaamulbiidka in la soomo ayuuna amri jiray dabeedna wuu fasiray ayaamulbiidkii waxaa markaa uu ku fasiray alaaa casharata wa casharata wa hamsa cashara ka bedel waa badelu mufasal min mujmal macduudkii cadadkii laga bedelay wuxuu na amri jiray bisiyaami ayaami albiid ayaamulbiidka in la soomo ka bedelo bisiyaami alaaa casharata wa casharata wa hamsa cashra saddexiyo tobanka in la soomo iyo afariyo tobanka in la soomo iyo shaniyo tobanka in la soomo ayuuna amri jiray rawahu abu daawuuda xadiiska abu daawuud baa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixiyey yacni shawaahiddiisa daraaddeed buu u saxiixiyey xadiiska saasuu u saxiixiyey oo saxiixun likhayrihi ayuu marka waxa weeyaan ku sheegay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa maalmaha ayaamulbiidka la yidhaahdo oo saddexiyo tobnaad iyo afariyo tobnaad iyo shaniyo tobnaad ah in la soomaa inuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu amray ayaa xadiiskanna tilmaamaya amarkaana waxaa looga jeedaa amar sunnayna looga jeeda marka xadiidku wuxuu nasgaraynayaa saddexda maalmood ee la soomayaa bidaat inay noqdaan saddexdaas saddexdaa inay noqdaan ayaa si gaara uu xadiidku u tilmaamaya culammadu waxay isweydiiyaan amri sunnaha miyaa lagu magacaabaa sunnuhu amar ma yahay ma'muurun bihi ma yahay mise ma aha khilaaf baa kolay galay laakiin sida qawigii waxa weeyaan waa inuu sunnuhu yahay ma'muurun bihi mid lays amray inuu yahay mid lays amray inuu yahay waxaana laga qaadanayaa sunnuhu inuu ma'muuru bihi yahay allah waxauu yidhi ina allaha ya'muru bilcadli walixsaani wa iitaa'i dilqurba allah wuxuu amrayaa cadaaladda wuxuu amrayaa samafalista in ixsaan la sameeyo wuxuu amrayaa qaraabada in wax la siiyo ayuu amrayaa ashyaada qaarkood waxaa ka mida sida ixsaanka iyo wa iitaa'i dilqurba ashyaa sunna'a baa ka mid a oo ixsaanku wada waajib ma aha ixsaan sunnaa baa jira iyo ixsaan waajib ah haddana waxaa laga dhexaysiiyey inuu yahay ma'muuru bihi oo amar markaa waxa weeye ayaa markaa laynagu sheegay wakada waitaa'i dilqurba qaraabanimada kuwa u saaxiibkaa ah in wax la siiyo iyadana marka waxa weeye mid sunna iyo mid waajiba ah waa leeda yacnii qaybna waa waajib qaybna waa sunne haddana maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya inay ma'muuru bihi tahay inay ma'muuru bihi tahay oo ilaahay amray oo amarkii ku wada dhacayo marka amarkii baa waxaa la odhanayaa wuxuu u qaybsamaa amru iijaab iyo amru istixbaab amar waajibin ah iyo amar sunnayn ah labada qaybood buu u qaybsamaa yacnii awaamirta qaarkoodna waa amar e, waajibin ah awaamirta qaarna waa amar sunnanimo ah amaa xadiidkay culammada kale deliishadeen oo ku saabsan e, qolyaha yidhi sunnuhu ma'muuru bihi ma aho laysma amrin waxaana caddaynaya lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa marka inuu amarkii baaqday baa laynoo sheegay oo ummaddayda inaan markaa dhibo haddaanan karaahiyaysanaynin cadayga ama rumayga waa amri lahaa salaad kasta agteeda marka dee inaanu markaa isagoo sunnanimadii ay jirto inaanu ma'muuru bihi ahayn baa xadiidku ku tusinaya culammadu waxay kaga jawaabeen jamaahiirta ahi inay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa amra iijaabin baan amri lahaa amar waajibinaan amri lahaa ka baaqday kaas weeye kaas weeye laakiin kan kale waxa weeye amar waa la yidhaahdaa amarna waa lagu itlaaqa luqa ahaan sharcigana waa ugu soo aroorto adilada way ku timi halkanna marka saxaabigu isagoo min ahli lisaan ah ayuu wuxuu yihi kaana rasuululahi sala allahu aleyh wasalam ya'muruna bisiyaami ayaami albiid marka waxa weeye amar ayuu ka cabiray inuu nebigu amri jiray oo waxa weeye markaa sooma markuu yidhahdo ama maalmaha in la soomay tahay macna amar inay tahay waa markaysaga waa u fahmaye waayahay xadiiska kun iyo laba boqol iyo labiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo saddexiyo siddeetan wa ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray laa yufdiru ayaama albiidi midaan afurin buu ahaan jiray ayaama albiidi ayaamulbiidka ma afuri jirin fii xadarin walaa safar nagaansho uu neg yahay oo joogo eh, gudaheed iyo walaa safarin socdaal gudihiis marnaba ma afuri jirin ee waa soomi jiray mar walba ayaamulbiidka rawaahu nasaa'iyu nasaa'i ayaa markaa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasan uu ku soo wariyey sheekh albani laftiisa waa taxsiiniyey marka calaa kulli xaal xadiidka kolley war baa ku jira maqaal baa ku jira sheekh albanina hadalkiisa waa iskhilaafay marna wuu daciifiyey marna waa taxsiiniyey marka waxa weeye laba qowl ayuu markaa mas'alada ka soo maray marka xadiidka kolley sanadkiisa Eh, waxaa ku jira nowcan ma waxbaa ku yara jira marka culamada qaarba mid bay u badiyaan xadiiskii hore caaisha laka waxaynu soo aragnay bilaha qaarkood inaanu markaa eh, soomi jirin ayaamulbeedkee maalmo kale soomi jiray beddelkooda ya hadduu kani sugnaadana waxaa lagu xambaaraya min xayu alghaalib in laga tilmaamayo haalibku sidaas ahaa in laga tilmaamayo eh, marka waxaweye jamcigu marka wuxuu noqonayaa hadduu sugnaado oo lagu socdo culammada marka quweynaysa ama taxsiininaysa in la yidhaahdo haalibanna sidaasuu ahaa marmarka qaarkoodna wuxuu soomi jiray maalmo kale awalka bisha ha noqoto ama aakhirka ha noqotee waayahay axaadiista uu soo arooriyey waxaa laga qaadanayaa inay sunno tahay bil kasta in saddex maalmood laga soomo saddex maalmood in laga soomo in marka ay tahay mid fiican oo mustaxaba inay tahay hadday ruuxa u suuro gasho ayaamulbiidku waa sida fiican hadday u suuro geli weydeenna saddex maalmood oo kale ayuu markaa soomaya fadiiladii caamka ahaydna waa ku helaya baabka laba boqol iyo koob iyo soddon baabu fadli man fatara saa'ima kii afuriyey fadligiisuu u baab yahay fatara afuriyey saa'iman mid sooman afuriyey wa fadli saa'imi iyo ka sooman fadligiisa ayuu u baab yahay alladii kaasoo yu'kalu cindahu agtiisa wax lagu cunaayo ruux soomanoo agtiisa wax lagu cunayo oo isaguna soonkiisii ku sabraya fadligu leeyahayna waa ku saabsan yahay baabkani wa ducaa'i laakili lilma'kuuli cindahu iyo ka wax cunayaa inuu u duceeyo ayuu markaa u baab yahay lilma'kuuli cindahu ka agtiisa wax lagu cunaayo uu u duceeyo saddex mas'alo ayuu markaa u baabaystay masale waxay ku saabsantahy qof sooman oo la afurinayo iyo fadliga ay leedahay masalada labaadna waxay ku saabsan tahay qofka soomane agtiisa wax lagu cunaayo soonkiisii ku sabraya isagana fadliguu leeyihi masalada saddexaadna waxay ku saabsan tahay ka wax cunayaa kuwa agtiisa wax ka cunay ee bimacnaa waxa weeye yacni kaasi u wax siiyey oo agtiisa uu wax ku cunay inuu markaa u duceeyo inuu u duceeyo ayay ku saabsan tahay ama kii agtiisa wax lagu cunaba inka cunayaa uu markaysaa u duceeyo kii soomanaa waa soo gelayaa ka dambe lagu kaaftoomana waa dhici kartaa kan yacni ku saabsan waxa weeye kii markaa waxa wax afuriyey agtiisa wax lagu cunay inuu kaasun u jeedo gaarnimadiis xadiidka kun iyo laba boqol iyo saddexiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo afariyo siddeetan can zayd bni khaalidin aljuhaniyi radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal zayd bnu khaalid aljuhani wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man fadara saa'iman kaana lahu milu ajri man fatara ku kastoo afuriya saa'iman shakhsi sooman afuriya kaana lahu waxa u sugnaaday milu ajrihi ajarkiisii wax la mida u sugnaaday hayra annahu laa yanqusu mooyaane inaan markaa waxa weeye aanu ka nuqsaamayn min ajri saa'imi kii soomanaa ajarkiisa shayun waxba ayna ka nuqsaamayn waxba ka dhacayn yacnii ajarkiisii mid la miduu yeelanayaa kaa afuriyey oo wax siiyey wax uu ku afuro ha yeeshee kii markaa waxa weeye soomana ajarkiisiina waxba ka nuqsaami maayaan waxba ka nuqsaami maayaan laa yunqasu nusakha qaar baa kolley dabdinaya markaasna waxay noqonaysaa yacni aan laga nuqsaamin ajarkii saa'imka waxba aan laga dhimayn oo laga nuqsaaminayn macnuu waa isu tegayeen rawahu tirmidiyu tirmidi baa xadiiska soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu ihi waa xadiis xasana oo saxiixa weeye xadiisku wuxuu tilmaamayaa qofka sooman in la afuriyo fadliga uu leeyihi haddii qof sooman yahay soonkaasi ama faral ha noqdo ama sunne ha noqdee cidda marka afurisaa oo wuxuu ku afuro siisaa wuxuu ka helayaa ajar buu ka helaya ajarkaasina waa ajar weynba ajarkaasi waa maxay kaana lahu milu ajri ajarkiisii ruuxaa soomani ajarkii uu soonka ka heli lahaa ajar la mida ayaa ruuxanna ilaahay siinaya ya waayo taacadii buu ku caawinaya maadaamuu markaa afuriyey oo markaysaa markaa wuxuu ku afuro siiyey oo marka waxa weeye yani wuxuu noqonayaa mid ajarkaa weyn ka helaya waana dee shay la yaqaano oo dee waxyaalaha markaa taacada qofkii cid ku caawiya inuu ajarkii oo kale helay man jahaza haaziyan yani ninkii diyaariya nin markaa jihaadaya yani waxa weyaan ajarkiisoo kale u yeelanaya ajarkiisoo kale ayuu yeelanaya man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacili kii khayr cidtu siiya ajarkii marka waxa weeyaan qofkaas markuu khayrkii sameeyo ajarku ka helayo mid la mida ah ayaa isagan la siinaya waa baabba dee iskaba caama marka waxay noqonaysaa kaas oo mani ajarku soonka ka helaayo ajar la mida ah ayaa ilaahay siinaya ha yeeshee ruuxan sooman ajarkiisii waxba laga dhimi maayo maxaa tan looga daba keenay ixtiraas si aan loogu qaadan ee ruuxan ajarkiisii baa wax ka nuqsaamayaan oo qayb ka mida ninkan la siinayaa si aan tan loogu qaadan ayaa laga daba keenay oo waxa weeye marka ixtiraas baa la yidhaahdaa yacani la caddaynayo taasi inayna jirin si aan laysu moodsiin in wax laga nuqsaaminayo ajarkiisii inayna jirin ayaa markaa la caddeeyey la sheegay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wacan ummi cumaarata alansaariyati radia allahu canha ana nabiya sala allahu aleyh wasalam dakhala calayha um cumaare waxaa laga soo wariyey in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu usoo soo galay faqadamat ilayhi acaama waxay usoo soo hormarisay oo u keentay cuntay u keentay faqaala wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam umu cumaare ayuu ku odhanayaa kulii cun faqaalat waxay tidhi innii anigu saa'ima waan soomanahay bay tidhi faqaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi ina asaa'ima tusallii calayhi almalaa'ikatu ida ukila cindah ina asaa'ima ka sooman tusallii calayhi almalaa'ikatu malaa'igta ayaa u ducaynaysaa idaa ukila cindahu haddii agtiisa wax lagu cuno xataa yafruquu ilaa ay ka faaruqayaan oo cuntada ay cunayaan ay markaa waxa weye faraha kala baxayaan oo ay ka faaruqayaan wa rubbama qaala waxaa laga yaabaa inuu yidhi xataa yashbacuu ilaa ay dhergayaan inuu yidhina waa laga yaabaa rawaahu tirmidiyu tirmidi baa xadiiska soo wariyey wa qaala xasan waxaanuu yidhi waa xadiis xasan ah sheekh albani waa daciifinaya koley sanadka xadiiska waxaanu ku keenay silsilatu axaadiis daciifa ayuu ku keenay marka yani xadiiska dacfa ku sugan sanadkiisa ayaa cid majhuuli yani ku jirtaa hadduu asixi lahaa wuxuu tilmaamayaa in malaa'igtu u ducaynayso qofka agtiisa wax lagu cuno in malaa'igtu u ducaynayso ayuu markaa tilmaami lahaa saasaa laga qaadan lahaa laakiin maadaama yani xadiiska sanadkiisu daciif yahay daciifka markaysa markaa xukum lagama qaato xadiiska kun iyo laba boqol iyo وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة أنس بن مالك waxa uu sheegay ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nebigu jaaa u yimi ila sacd bni cubaada sacd ibni cubaada inuu yimi radia allahu canhu fajaaa bikhubzin wa zaytin fa jaaa bikhubzin wuxuu la yimi kimis buu la yimi yani wax daqiiq laga sameeyey ayuu u keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam wa zaytin iyo saliid yani khubs iyo saliid ayuu markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u keenay fa akala waa cunay nebigu calayhi salaatu wasalaam saliidda waa lagu iidaamaya waxa laga yaabaa in zayd zaytuun ay ahayd baa laga yaabaa fa akala nebigu waa cunay calayhi salaatu wasalaam uma qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam intaa dabadeedna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam afdara cindakum alsaa'imuun afdara ha afuraan cindakum agtiinna asaa'imuuna kuwa soomani waa afureen yacni ha afuraan baa loo jeedaa waa khabarun yuraadu bihi adducaau siiqadu waa khabariya laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa ducaa'iya ducanimu u dhacaya ducanimu u dhacaya alab baa looga jeeda laakiin ficilla maadaa ku sugan afdara iyo wa akala iyo wasallat iyo dhammaan waa afcaal yani waa ficillo maadi wey waa ficillo maadi wey laakiin dhammaan waxaa looga jeedaa duco afdara cindakum waxaa agtiinna ku afray alsaa'imuuna kuwa wa akala acaamakum alabraar wa akala waa cuneen acaamakum cuntadiinnana alabraaru kuwii abraarta ahay wan wanaagsanaa yacni ha cunaan baa loo jeedaa waa duco yacni siiqadu waa khabar laakiin macnuu wuxuu udhacayaa duco cuntadiinna dad abraaro wan wanaagsane ha cunaan wasallat calaykum almalaa'ika iyaduna waa sidiisi laeg ducay u dhacaysa wasallat calaykum korkiinna ha ku salliyaan baa macnuhu udhacayaa almalaa'ikatu malaa'igtu haydiin duceeyaanoo saasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu duceeyey rawah abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa qofka marka waxa weeye cid agtii wax ku cuna cuntadaasi ha noqoto markaa soon la afurayo ama ha noqoto cunto xilli kale ah ama qadaa ama quraaca ama cashaa kay doonta ha noqoto haddii wuxuun qofka agtiisa lagu cuno oo uu cunto ku siiyo in sidan loogu duceeyaa laga qaadanaya afdala cindakum asaa'imuun wasallat calaykum almalaa'ika wa akala tacaamakum alabraar taasaa laga qaadanaya marka fawaa'idda laga qaadanaya waxaa ka mid a yacni ducada markaa qofkii ixsaanka kuu sameeyey yacni loo ducaynaayo man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lah xadiis kale waa tii ku soo aroortay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi kii wanaag idiin fala oo wanaag idiin sameeya u abaalguda haddaa weydaan waxaa ugu abaalguddaan fadcuu lahu u duceeye marka waxa weeye taasay soo gelays taasay soo gelis waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxa weeye wixii sahlanaada loo keeno cidda marka waxaan yani martida ama cidda kuu timaada oo dee cunto qaaliyawn inay noqoto inay markaysaga marka ahayn oo takalluf aan la samayn eh, laakiin waxa weeye in la keeno eh, wixii sahlanaada ee eh, markaa fudud in la keeno ya in la keeno waayo wax markaa aan markaa xaasil ahayn oo la baadi doonayo oo ciddii marka qofka u timi lagu raagayo waxaa ka fiican wax sahlan oo markiiba loo soo dhufto oo markiiba lagu dhufto markiiba la siiyo yacni markaa taasaa ka sahlan taas ayaa ka sahlan marka wixii fududaada in la keeno takalluf aan la samayn taasina deeqda ayna ka hor imanaynin inuu deeqsi markaa qofku yahay ayna markaa ka hor imanayn ayaa markaa laga qaadanay khaas ahaan de weliba waxaa la garanayaa qofku markuu de gaajoonayo waxba waxay ka degdega badan yihiin buu dee marka waxa weeye kasii jecel yihi ya garhoor laaqaatay ma maqasheen qiso soomaaliyeed garhoor laaqaatay yani waxaa la yidhi marka waxa dee qola u timi markaysaa qolo dabeedna markaasaa waxa weeye degaankana waa la deganaa markaasaa dabeedna waxaa dhacday inuu dee waxa weeye kalifay oo isyidhi wax u samee oo dabeedna marka waa raagay iyaguna aad bay dee u baahan yihin nin kaleoo dee markaysaa meesha ka dhowaa ayaa gurigiisa waxaa kasoo qaaday garorhkii garorhkii buu keenay garorhkii bay deedna cabbeen ka dhergeen dadna waaba iska seexdeenba goor dambuu keenay dee isagoo markaysa wada markaase waa garoor la qaatay ducadii <laughs> ya yani ninkan isaga waa soo dedejiyey oo naftii dee nimankii aadka u gaajaysnaa ayuu u keenay markay dee garorhkii cabbeenna garorhku aad buu awood badan yahi mogta ya subagii wixii baa ku jira mogta markaa dabeed waxa weeye dee awood badan bay ka heleen marka ducadii garoor la qaatay yidhahdeen marka in waxba waxay ka degdega badan yihiin in yani la siiyo ayaa markaa si fiican takallufna aan la samayn nuhiinaa can takalluf nuhiina can itakalluf takallufka waa laynaga reeba marka cidda martidiina inay u ducayso marka ay cuntadii ka faaruqdo taasna waa laga qaadanayaa ducada loogu ducaynayana waxaa fiican alfaadda nebigu ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam in loogu duceeyo afdara cindakum asaa'imuun wa akala طacaamakum alabraar wa sallat calaykum almalaa'ika ducada caynkaasa in loogu duceeyaa inay fiican tahayna waa laga qaadanaya kitaab alictikaaf waxaynu bilaabaynaa kitaabka la yidhaahdo kitaab alictikaaf oo ka mid ah riyaad saalixiinkii baabka laba boqol iyo labiyo soddon baabu lictikaafi fii ramadaan wuxuu u baab yahay ictikaafka ramadaan gudaheeda la ictikaafaayo ayuu u baab yahay sheegista la sheegaayo ama caddaynta la caddaynaayo ama fadli aad qadarto baabu fadli lictikaafi fii ramadaan ama baabu dikri lictikaafi fii ramadaan ictikaafka sheegista la sheegaayuu u baab yahay fii ramadaana ramadaan gudaheeda la ictikaafo xadiiska kun iyo laba boqol iyo lix iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo toddoba iyo siddeetan can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yactakifu alcashra alawaakhira min ramadaan ibn cumar waxa uu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yactakifu mid ictikaafa oo masjidka laazima alcashra alawaakhira min ramadaan tobanka dambe ee ramadaan masjidka ayuu ictikaafi jiray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ictikaafka sameeyey ee ayuu markaa tilmaamayaa oo tobanka dambe ee ramadaan ayuu ictikaafay marka habeen iyo maalinba masjidka lagu sugnaanayaa waa qofku waa u bixi karaa markuu cid ictikaafayso dantiisa waa u bixi karaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dantii uu baahdo waa u bixi jiray sida markaa inuu markaa khala iyo istije iyo markaa u baahdo waa u bixi jiray marka inta kale masjidka ayuu ku sugnaan jiray marmarna waa dhici jirtay inuu markaa haweenay soo booqatay oo dumarkiisa ka mida inuu sii dhoweeyo xawaa'ijtii unbay soo gelaysa laakiin marka uu ruuxu ictikaafaayo dan la'aan waa inaan u bixin ee masjidka uu laazima oo ku sugnaadaa ictikaafkuna waa luzuum weeye marka mugsi sugnaansho meel lagu sugnaado oo la laazimo ayaa markaa luqa ahaan loogu itlaaqa lagu magacaabaa luada saasaa ictikaaf la yidhahdaa sharcanna waxaa lagu isticmaalay sharcanna waxaa loo isticmaalay ama lagu gaar yeelay masjidka in la laasimo lagu sugnaado oo niyatu tacabud loogu sugnaado niyatu tacabud loogu sugnaado marka waxa weeye mugsi ayaa asal ahaanta macnihiisu marka uu yahay yacni marka macnaha ictikaaf lagu macnaynaya markaa sugnaanshihii khaas ahaa ee masjidka la laasimayo lagu sugnaanayey ee niyatu tacabud loogu sugnaanayey ayaa markaa looga jeedaa nebiguna inuu ictikaafay waxa ugu yar toban marka ayaa ugu yar inuu toban maalmood iyo tobankooda habeen uu ku sugnaado sida tobankaa ramadaan ee uu ku sugnaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waa yahay xadiidka kun iyo laba boqol iyo toddobiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo sideed iyo siddeetan wa can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana yactakifu alcashra alawaakhira min ramadaan caaisha waxay sheegtay in nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana yactakifu uu ahaan jiray mid ictikaafa oo masjidka laazima alcashra alawaakhira tobanka dambe ee min ramadaana ramadaan ka mid a xataa tawafaahu allahu tacaala ilaa ilaahay ka oofsanayey ictikaafka tobanka ramadaan waa samayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam uma ictakafa aswaajuhu min bacdih intaa dabadeedna waxaa ictikaafay dumarkiisii uu nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam baa ictikaafay min bacdihi ay min bacdi wafaatih markii nebigu dhintay dabadeed way ictikaafeen iyaguna ictikaafka way la iman jireen iyagoo ku dayanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dayanaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu joogteeyey tobanka ramadaan inuu markaa ictikaafo inuu joogteeyo yani marka aad u ictikaafi jiray oo uu laasimay marka inuu ictikaafo laakiin sida axaadiista qaar ku soo aroortay tobanka uu ictikaafay markii hore waxay ahayd tobanka hore markaasaa lagu yidhi waxaad doonaysaa way kaa dambaysaa markaasuu haddana wuxuu ictikaafay tobanka dhexe markaasaa la yidhi waxaad doonaysaa way kaa dambaysaa bimacnaa weli maad gaadhin markaasuu wuxuu ictikaafay tobanka dambe marka tobankaa dambe ayaa markaa loo taqriiriyey oo loo sugay markaasuu dabeedna tobankaasu laazimay laakiin waxaa ka horraysay tobanka hore inuu mar ictikaafay markii dambena tobanka dhexe ictikaafay mar walbana waxaa lagu yidhi waxaad doonaysaa way kaa horraysaa oo bimacnaa waxaweye weli maad gaadhin waa soo socotaa bimacnaa leylat lqadrigu wuxuu ku beegan yahay tobanka dambu ku beegan yahay tobanka dambu ku jira yani leylatulqadrigu kuma jiro tobanka hore iyo tobanka dhexe toonna kuma jiro marka tobanka dambe ayuu leylatlqadrigu ku jiraa leylatlqadri khayrun min alfi shahr marka habeenkaa leylatulqadrigu tobanka uu ku jiro ayaana afdal ah oo tobankaa dambe way ka fadli badan yihiin ramadaanta qaybteeda hore way ka fadli badan yihiin iyo qaybteeda dhexeba tobanka dambaa fadli badan markaa sidaas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam u laasimay inuu tobanka dambe ictikaafo sidaasaa nebigu u laasimay calayhi salaatu wasalaam oo uu ictikaafi jiray waayahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala kana nabiyu sala allahu aleyh wasalam yactakifu fii kulli ramadaana cashrata ayaam abu hurayra waxauu yidhi radia allaahu canhu ardaah kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray yactakifu mid ictikaafa fii kulli ramadaana ramadaan kasta wuxuu ictikaafi jiray casharata ayaam toban maalmood buu ictikaafi jiray waxaa loo jeedaa toban maalmood bilayaaliihinna waa maalmihii oo habeennadoodiina ku ladhan yihiin baa laga tilmaamaya oo marka yowm la itlaaqo habeenkiina waa iska soo gudagelaya habeenkiina waa iska soo gudagelayaan marka ma aha inuu maalmihiina ictikaafi jiray habeennadiina ka bixi jiray ma ahee habeen iyo maalinba waa ku sugnaan jiray masjidkoo waa ictikaafi jira laga tilmaamaya falamma kaana alcaamu aladii qubida fiih falammaa kaana markii la helay alcaamu aladii qubida fiihi sannadii marka waxa weeye naftiisa la qabtay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la oofsaday ictakafa cishriina yowman wuxuu ictikaafay labaatan maalmood buu ictikaafay labaatan maalmood ayuu ictikaafay rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey ictikaafku inuu qurbo yahay oo rabbi loogu dhowaanayo oo cibaado yahay adilada ayaa tilmaamaysa oo qur'aan iyo xadiisba waa tilmaamayaan tahir beytiya liltaa'ifiina waalcaakifiina marka kuwa ictikaafaya qudhoodu inay ku cibaadaysanayaan beytka ayaa laynoo sheegay meesha la ictikaafayaana masjidka weeyi meel aan masjid ahayn in la ictikaafa asixi mayso meel aan masjid ahayn in la ictikaafa ma asaxayso hadduu yidhahdo gurigan ictikaafaya laa yasix ictikaafkaasi asixi maayo walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid wuxuu muqayad ku yahay ictikaafku masaajidda gudahooda ayuu ku qaydan yahay oo ku xidhan yahay meel kale lama ictikaafi karo cibaada ahaan looma ictikaafi karo culammaduna waxay soo naqliyeen ijmaac ahlucilmigu waxay ijmaac ku soo rareen meel aan masjid ahayn inaan ictikaafku ku ansaxaynin bay ijmaac ku soo naqliyeen masjid keliya ayay ku gaar tahay masjidunbaa la ictikaafi karaa ictikaafka kuma soo aroorin daliil qowli ah oo boorrinaya oo sheegaya fadiilo makhsuusa ah inuu leeyahay oo la odhanaayo qofka ictikaafa ama habeen ama toban maalmood fadliga noocayo noocaasuu leeyi ee ficil ahaanunbuu nabigu u sameeyey calayhi salaau wasalaam fadiilada halkaasunbaa laga qaadanaya inuu mustaxab yahay oo sunno yahay halkaasaa laga qaadanaya nebigu maadaama cibaad ahaan uu sameeyey halkaasaa laga qaadanaya inuu qurbo tahay oo cibaado tahay oo rabbi loogu dhowaanayo laakiin sawaab makhsuusa oo laynoogu sheegay ma jiro boorin gaara oo laynoogu boorriyo oo ictikaafa odhanaysaana ma jirto ficil ahaanunbuu nebigu u sameeyey calayhi salaau wasalaam culammadu waa isku khilaafaan meesha la ictikaafaya masjid oo dhan baa la ictikaafi karaa masjid jamaaca la ictikaafaya masjid jaamica la ictikaafaya ku gaar tahay ma saddex masjid bay ku gaar tahay aqwaal baa ku jirta waxa ugu yar qowlka odhanaaya saddex masjid buu ku gaar yahay ictikaafka qowlkaasi waa qowlka ay cidda ku tagtay ay yar tahay waxaa laga soo raraa xudayfa inuu ku tegey baa laga soo raraa xudayfa ayaa laga soo wariyey inuu ku tegey xadiis marfuucana waa la soo wariyey oo sidaa tilmaamaya laa ictikaafa ila fi lmasaajid ahalaaa ictikaaf ma jiro saddexda masjid gudahooda mooyaane saddex masjidna waxaa loo jeedaa masjidka kacbada baytullaahi alxaraam masjid masjidulkacba iyo masjid arasuul sala allahu aleyh wasalam iyo almasjid alaqsa waa saddexda masjid marka xudayfe waxaa laga soo raray marna fatwo ahaan inuu markaa u sheegay marna xadiisnimo inuu usoo weriyey cabdullahi mascuudna waxa weeye warkaa waa ku khilaafay waxaa laga yaabaa buu nin inaad adigu ilowday ayaa laga yaabaa aanad marka waxaan adigu aad yani inaad wahmidaa laga yaaba ismoodsiisay inay sida ahayd macna noocaasu u tilmaamay cabdullahi mascuud sida asxaabta kale marka ay ku tageen waa inaan ictikaafka ku gaar ahayn masjid weeyaan bacdi culammada ka mid oo soo rarayna waa jiraan masjid kastoo jamaaca in la ictikaafi karaa inay tahay ijmaac oo laysla ogoliyey hadduu sugnaado waxaa looga jeedaa maa bacda xudayfa in lagu xambaaraayo xudayfe dabadii in ijmaacu ku guntamay in laga tilmaamaya lagu xambaaraya hadduu ijmacaasi sugnaado taasaa lagu xambaaraya xadiiska sixadiisa laftiisa waa laysku khilaafay laa ctikaafa ila fi almasaajid alaaa inkastoo bacdi culammada ka midi ah ay quweeyeen haddana culammada qaarkood waxay u arkeen inuu xadiisku macluul yahay oo marka waxa weeye uu mawquuf yaho waqfi lagu cilaynaayo ama uu sanadkiisu daciif yahay labada mid walba culammada qaar baa maray marka sixadiisa layslama ogola oo waa laysku khilaafsan yahay hadduu sugnaado lafteeda macnaha lagu xambaarayo culammadu isku khilaafsan yihiin ma waxaa looga jeedaa ictikaaf kamaal badan oo fadli badan ma jiro saddexdaa masjid mooyaane ma afdalyadaa lagu qaydayaa mise waxaa lagu qaydayaa waxay tahayba sixada oo waxaa laga tilmaamayaa ictikaafaan saddexdaa masjid ahayn ma ansaxayo yacni taa lafteedu dalaalada xadiiska la isu khilaafsan yahay bacdu ahlicilmi oo yidhi waa mansuukhna waa jiraan aayaddana allah wuxuu ku yidhi walaa tubaashiruuhunna wa antum fi lmasaajid yacni markaa dumarkii ha mubaasharoonina bimacnaa ha u tegina ama ha taataabanina idinkoo masaajidda gudahooda ictikaafaya marka filmasaajidi waxay markaa ku fasireen jamaahirta culammadu in laga tilmaamaayo yacni masaajidda markaa inaan saddex masjid aynan ku gaar ahayn waxay ka dhigeen inay markaa waxaan yani tahay yani caam marka inay tahay caam inay tahay waayo dadku ma wada helayaan saddexi masjid ma wada helayaan saddexe masjid waxay ku yaalliin marka meelo gaaray ku yaaliin ee ummaddii islaamka haalibkeedii yani waxa weya saddex masjid ma helayaan saddexda masjid ma helayaan xadiiskan riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray shaki laa ctikaafa ila fi lmasaajid athalaatha aw fi masjidi jamaaca yani waxa weye masjidu jamaaca ama markaa saddexe masjid mooyaane yani meel kale lama ictikaafi karo marka aw baa la geliyey ibnu xasmi wuxuu yidhi marka waxa weeye laa ctikaafa ila fi lmasaajid alaaa ma sugna waayo shaki baa galay shaki ayaa galay marka waxa weeye haddii markaa ahaan lahaa yacni sharci muxkama ahaan lahaana shaki ma galeen marka sidaas aawadeed arrin marka waxaa yaqiinaya ma aha nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa ctikaafa ila fi lmasaajid alaaa maadaama riwaayaadka markaa shaki galay laakiin sheekh albaani isagu wuxuu marayaa riwaayaadka qaarkood oo shaki ka maran baa jirta oo aan shakigaasi ku jirin ayaa markaysaa markaa jirta sidaas aawadeed waa sugan yahay xadiidku isagoo biduuni shakin ah oo markaa majzuuma ayuu markaa sugan yahay oo laa ctikaafa ila fi lmasaajid alaa laakiin a'immada qaar baa waxay ku cilaynayaan bilwaqfi oo waxay leeyihin xadisku waa macluul sanadku saxiix ba ha ahaado a'immada qaarkood ba waxay leeyihiin waa mawquufo xudayfat bnu lyamaan ayuu mawquuf ku yahay cid kaloo la soo warisayna ma jirto kana waa macluulo waa mawquuf waa markaa macluulun bilwaqfi waqfi baa lagu celeeyey calaa kulli xaal jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay qabaan min alsaxaabati faman bacdahum ilaa yowmina haada jamaahiirtoodu waxay qabaan inaan ictikaafku ku gaarahayn ahayn saddexda masjid keliya inaanan ku gaar ee masjid jamaaco kasta in la ictikaafi karo ama masjid kastoo jaamica in la ictikaafi karo farqaana udhaxeeya marka la yidhahdo masjidu jamaaca iyo masjid jaamica masjid jamaaca marka la yidhaahdo wuxuu ku rumoobayaa masjidkii jumco lagu tukada iyo kii aan jumco lagu tukanayn salaadaha kale lagu jamacsado labadu waa soo gelayaan masjidu jamaaca marka la yidhaahdo waa masjid uun jamaaco lagu tukado salaad jamaaca ah marka masjidkii jaamic ahaa masjidu jamaaca waa yahay kii aan markaa jaamic ahaynoo jumca lagu tukanna haddii markaa lagu jamacsanayo oo lagu tukanaayo masjid camiran uu yahay oo jamaacadii laga oogaayo masjidu jamaaco isaguna waa noqonaya masjidu jamaaco waa noqonaya asarka markaa caaisha ay sheegtayna waxay tilmaantay yacni sunnada ictikaafka markay ka hadlaysay waxay tilmaantay masjid jaamic inuu markaa noqdo bimacnaa jaamicana waxaa loo jeedaa waa masjid jumco lagu tukanayo oo jamaacadiina waa laga oogayaa jumcadiina waa lagu tukanaya kaasaa waxaa la odhanaya masjid jaamica laodhanaya masjid jaamica ayaa laodhanaya marka calaa kulli xaal jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin eh, masjid kastoo jaamica eh, waa ku ansaxaya ictikaafku qaarna masjidu jamaaca ka dhigayaan qaar markaa marayna waa jiraan masjid kastaa la ictikaafi karaa miyaan masjid kastaa masjid jamaaca ahayn maya waxaa dhici karta masjid jamaaco inaanu noqonoo masjid aan camirnayn inuu yahay iska cidlo ah taasna waa suroobi kartaa calaa kulli xaal culammadu kollay waxay fadileen qaarkoodna shardiyeen qaarkoodna fadileen in masjid jumco lagu tukanayo inuu noqdo masjidka uu ruuxu ictikaafayo si aanu ugu baahan jumcada inuu u baxo waayo jumcadii waa waajib maadaama ruuxani uu muqiim yahay oo deggan yahay oo neg yahay oo cudurdaar ka maran yahay dee jumcadii kama maqnaan karo waa inuu jumcadii tagaa marka culammada asixinaysa in masjid aan jumco lagu tukan la ictikaafi karo waxay leeyihiin xawaa'ijtii loo baxayay ka mid tahay jumcadu sow danihiisa khaaska qofku uma bixi karayn saasoo kale ayuu markaa ugu bixi karaa yacni wax waajiba hadday ku yimaadaan oo salaaddii jumce haddaan masjidka laga oogayn uu u baxayaa oo jumcada uu soo tukanaya markuu jumcada soo tukadana kusoo noqonaya markuu jumcada soo tukadana ku soo noqonaya yani saas yadaabay markaa u dhigayaan oo ay markaa ka dhigayaan calaa kulli xaal marka horeba masjidka la ictikaafaya inuu masjid jumco lagu oogayo inuu noqdo yani markaa weeyaan saas yadaa weeyaan si aanu taas ugu baahan bixista uu yani markaa u baxayo qofku xawaa'ijtiisa ama danihiisa u baxayo waxba yeeli mayso ictikaafkii mana burinayso ictikaafka ku buri maayo laakiin dantiisa markuu soo oobsado waa inuu toos u soo noqdaa caaisha radia allaahu canha wa ardaaha markay ictikaafto waxay samayn jirtay qof bukamay booqan jirin yacnii umay bixi jirin dantaas laakiin hadday danteeda u baxdo may weyddiin jirin qofka buka ilaa wa ana maara bay tidhi anoo marayoo soconaya mooyaane isuma taagi jirin isuma taagi jirin oo inta marka aan isu taago ma odhan jirin maxaad qabtaa ama muxuu qabaa yacni siduu yahay saa ma odhan jirin laakiin waxaan su'aali jiray anoo soconaya ayaan weydiin jiray anoo soconaya ayaan weydiin jiray saasay caaisha radia allahu canha u ardaaha ay tidhi waxyaalihii markaa khalaa iyo hadduu u baahdo janaabo inuu ka maydho iyo hadduu ixtilaamo hadduu marka waxa weeye khala u baahdo waxyaalaha noocaasoo dhan waa u bixi karaa waxyaalaha noocaasoo dhan waa u bixi karaa waxaasina markaa ictikaafkii kama burinayaan waxayna culammadu isla ogol yihiin wixii qofku dantiisa ama daruuri ah ama shay ku waajibay ah ama biri ah haddaanu u bixina wax kale u baxo in ictikaafkiisu burayo ahlucilmiga qaarkood saas yadaabay tilmaameen waxyaalaha la ysla ogol yahay waxaa ka mida ah ictikaafkii inuu burinaayo mubaasharada ama galmada yani waxaweye waa burinaysaa ictikaafkii waana ijmac aayaddana waatuu allah yidhi walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid galmadii inay burinayso ictikaafkii waa biijmaaci ahlicilmi culammadoo dhan baa isku waafaqsan ahlucilmiga oo dhan ayaa markaa isku waafaqsanoo isla ogol taana sidaas weeye ictikaafka waxaa u shardiya niyo niyatulictikaaf waa inuu la yimaadaa inuu markaa cibaado u laasimayo masjidkao ictikaafayo waa inuu sidaa niyeeyaa niyada haddaanu la iman ictikaafkii uma asaxayo ictikaafkii uma ansaxayo waxaa kaloo iyadana imanaysa ictikaafka intee ugu badan intee ugu yar culammadu waxay isku waafaqsan yihin laa xadda liaksari inta ugu badani xad male xad mucayanay leedahoo la odhanaayo intaasaa ugu badan ictikaaf ma jirto waana biijmaaci ahlilcilmi culamado dhan ba isku waafaqsan inta ugu yari xad ma leedahay taa lafteeda culammadu way isku khilaafsan yihiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen toban maalmood baa ugu yar maya maalin iyo habeen baa ugu yar maya maalin ama habeen baa ugu yar maya saacad baa ugu yar maya ilbidhaqsi baa ugu yar ya aqwaal badan baa ku sugan imaam maalik waxaa laga soo wariyey fii riwaaya inuu yidhi toban maalmood ama toban habeen ayaa ugu yar laakiin qowlkaasi saxiix maaha muctamadka madhabka maalikiyaduna waa in eh, ay ugu yar tahay habeen iyo maalin ama habeen ama maalin muctamadkoodu waa kaas weeye riwaayo kaleo imaam maalik bay malaa waafaqsantay sidan kale riwaayun baa lagu soo wariyey muctamadkii madhabka maaha jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin saacada ama ilbidhiqsi ayaa ugu yar bacdi culammada ka midoo yidhi ama maalin ama habeenna waa jiraan nebiguna calayhi salaatu wasalaam toban maalmood wax ka yar ma ictikaafin oo lagama soo rarin inuu wax ka yar ictikaafay saasaa markaa waxaweye lagu dhisay riwaayada odhanaysa ama qowlka odhanaaya toban maalmood ama toban habeen ayaa ugu yar laakiin ka yar in la ictikaafi karo daliil bay leedahay waxaana u daliila xadiiska bukhaariga ayaa u daliila oo cumar bnu khataab inuu nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wakhtigii jaahiliyadii qabla alislaam baan nadray waxaan ku nadray an actakifa leyla inaan ictikaafo habeen xaraamka saasaan ku nadray wa fii riwaayatin yowman riwaayo kalena waxay sheegaysaa maalin inaan ictikaafo ayaan ku nidray markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi hadda ictikaafa oofi marka wuxuu ku tusinayaa xadiiskaas in markaa ictikaafkii habeen ama maalin asaxayo labada riwaaye ee tilmaamaya markaa habeen inuu yidhi waa inaan ictikaafaan ku nadray ama maalin inaan ictikaafaan ku nadray labada riwaaye kala duwan sidaa sheegayana culammadu waxay ku kulmiyeen inay labadu israacayaan habeen iyo maalin israacaya looji oo marka yowm la yidhi laga tilmaamayo habeenkiina inuu la socdo halkaasi waa daliil cadoo caddaynaya ictikaafka inuu ku asaxayo habeen iyo maalin uu ku asaxayo ama habeen ku asaxayo saas aawadeed tobanba ugu yar sax maaha tobanba ugu yar sax maha culammada odhanaysa ictikaafka wakhti yacni yar ee laftiisa waa ku asaxaya ama saacad ama laxda ama wax la mida waa ku dhici karaa ictikaafki waa ku asaxaya waxaa qaba jamaahiirta culamada jamaahiirta culamada qaba oo shaaficiyada iyo xanaabilada iyo xanafiyada saddexda madhaboodba waxay qabaan inaan ictikaafka habeen ugu yarayn ee saacad la ictikaafi karo qaarna waxaabay si nasgaraynayaan laxda ilbidiqsi xataa inuu noqon karo ilbidiqsi inuu noqon karo waayo waxay yidhaahdeen xad sheegaya habeen baa ugu yar ama maalin baa ugu yar ama toon baa ugu yar lama hayo mar hadday caynkaa tahayna wax kastoo magaca ictikaaf ku rumoobo baa lagu xambaaraya shay kastoo magaca ictikaaf ku rumoobo ayaa lagu xambaaraya wa kullu maa ataa walam yuxadadii bisharci kaalxirsi fabilcurfi xududii qaacidaduna maxay tahay shay kastoo sharciga aan xad loogu yeelin xad macruufoo la luqadana aan xad ku lahayn curfigaa lagu xadaynaya marka shay kastoo curfan ictikaaf la yidhahdo ictikaaf bay noqonaysa qaliilkiiyo kasiirkaba waa ku dhacaysaa bay yidhahdeen inta yar iyo inta badanba waa ku dhacaysaa ayay markaa yidhaahdeen laakiin culamada qaar waxay istishkaaleen ictikaafkii waxa weeye min alcukuuf weeye cukuufkuna waa luzuum iyo mugsi weeye dee ilbidhiqsi lama odhan karo waxa weeye waa laazime waa laazime lama odhan karo ilbidhiqsi marka sidaas aawadeed qadar marka waxa weeye cukuuf ama luzuum ama mugsi ku rumoobi karo sugnaansho waa in marka uu noqdaa bay yidhaahdeen waa in marka uu noqdaa qadar ku rumoobi karo waa inuu noqdaa wahaakada culammada odhanaysa ilbiriqsi yar baa marka ku dhici karaa ictikaafku waxay leeyihiin mar walba oo la soo galo masjidka waa in la niyoodaa ictikaafkii la niyoodaa ya hadduu in yar salaadda sugaayo hadduu in yar soo galo hadduu markaysa markaa in yar duxa ku tukanayo yani qadarku saa usoo galaba waa inuu markaysaa niyoodaabay markaysaga leeyihin saasay leeyihin calaa kulli xaal ictikaafku saas yada ah ayaa marka waxaweeye culammadu ay xadkiisana ka yidhaahdeen jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin yani markaa wakhtiga ugu yar buu ku rumoobi karaa ku dhici karaa sidaas yada ah ayay yidhaahdeen rag iyo dumarna waa ictikaafi karaan in dumarku ictikaafi karana waxaa laga qaadanayaa uma actakafa aswaajuhu min bacdih laakiin hadday nin leedahay biidni zawj ninka u idma mooyaane iskama ictikaafi karto ta kale waa in fitnadiina laga aamin yahay oo waxaweeye dad badan dee ay ictikaafayaan oo markaysaga fitna meeshii ayna ka imanayn yacni taasina waa inay markaa jirtaa ictikaafka tobanka ramadaan goormaa laga bilaabmayaa goormuu bilaabmayaa wuxuu bilaabmayaa oo uu nebigu bilaabi jiray calayhi asalaatu wasalaam habeenka labaatanaad marka uu dhammaado ee salaadda subax uu markaa tukado bacda salaati subxi ayuu geli jiray muctakafkiisa meeshau ku ictikaafay yacnii habeenka labaatanaad kuma jiro oo tobankii dambe ramadaan ma soo gelayo ama bishu ha ku dhammaato soddon ama ha ku dhammaato sagaaliyo labaatan yacni waxa weeye hadday sagaaliyo labaatan ku dhammaatana xukman bay tobanka isaga tahay haddii kalena xaqiiqatan bay markaa tobanka u tahay marka goorta uu bilaabmaya waxay noqonaysaa e, bacda salaati subxi habeenkii labaatanaad markuu tago ee salaada subax la tukado markaasuu geli jiray oo uu laazimi jiray masjidka oo uu bilaabi jiray ictikaafka tobanka habeene dambe uu ictikaafayo farqina ma kala lahaa inay bishu soddon ku dhammaato iyo inay markaa sagaal iyo labaatan ku dhammaato mid walba waxaa la odhanayaa tobankii dambe wuu ictikaafaa la odhanayaa marna tobankii xaqiiqay u tahay marna xukman bay u tahay waa yahay soonku shardi ma u yahay ictikaafka shardinimadana ma laga qaadanaya xadiiska caaisha walaa ictikaafa ila bisawm jawaabtu waxay tahay soonku shardi uma aha sida saxiixa ictikaafka shardi uma aha cala alqowli asaxiix waxaana u daliila cumar bnu khataab radia allahu canhu wa ardaah markuu yidhi wakhtigii jaahiliyada ayaan waxaan ku nadray inaan habeen ictikaafo kacbada nebiguna uu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam oofi nadarkaaga oo ictikaaf wax sawma nebigu uma sheegin mana odhan soon ku dar hadday waajib ahaan lahaydna waa sheegi lahaa mataakhiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac caddaynta wakhtiga ummaddu u baahan tahay nebigu inuu ka dibdhigaa calayhi salaatu wasalaam uma bannaana ijmaacba inay ugu bannaanayn weliba riwaayada sheegaysa habeen habeenku maxallu sawmi ma aha inkastoo riwaayada kale marka lagu daro maalinna ay sheegayso oo marka haddii layahay habeen iyo maalinba uu maxal soo geli karo cala kulli xaal laakiin waxaa laga qaadanayaa inaan wax sooma la sheegin nebiguna aanu amrin soom inuu ku daro ama aharka caaisha ay tidhi walaa ctikaafa ila bisawm waa mawquuf inta hore ay tidhi assunnatu kadaan kuma jirto way ka baxsan tahay saas aawadeed waa sida markaa hadday ka sugnaato culammada qaar baa yidhi inta dambe waxa weeye arjaxayba in cid ka dambaysa tidhiye haddiiba markaa lagu socdo in kalaamu caaisha ay tahay waxa weeye xukmu rafci ma leh waa arrin markaa ijtihaad aqbalaya maadaamay saa tahayna waxa weeye xujo ma aha waana mas'alo dee saxaabadu ay isku khilaafsanaayeen sidaas aawadeed wax xujii kuma jirto halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk